bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waalih وsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa cashirkii tobnaad ee ka mid ah min kitaab صifati salaaة الnabiy min atakbiiri ila اtasliimi kaanaka taraah qaala shaykhu raximah اllahu tacaala wujuub الطmaaniinati fi الrukuuc wuxuu baab yahay in lagu xasilo rukuucdu inay waajib tahay wujuubu طumaaniina xasiliddu waajibnimadkeedii fi rukuuci rukuucda gudaheeda lagu xasilo intii yarayda marka gundhiga ahayd sidaa inoo dhigane ah in rukuucdu lagu xasilo inay waajib tahay waa sida culummadu ay u badan yihiin culimmada badankood siday qabaan baa sidaa ah waxaa khilaafay xanafiyada xanafiyadu waxay leeyihiin rukuucda ayaa waajib ah in la rukuuco waa waajib laakiin in lagu xasilo waajib ma aha sidaasay xanafiyadu qabaan madhabka afraad ee madaahibta arbacada ah madhabkooda xanafiyadu wuxuu ku dulisan yahay laba qaacido oo usuuli ah mid ayagaa la gooyo noqday midna waa la wadaagaa midda la wadaaga aan ku horayno waxaa weeye qaacidadaasi alxukmu aw اlamru اlmucallaq bismin yaqtadi اlikhtisaara calى awaa'ilihi wالzaa'idu calayhi ima manduubun aw saaqiطun qaacida la odhan jiray wey haddii xukm sharci ah ama amar lagu xidho magac alamru almucallaqu bismin yqtadi الاkhtisaar calى awa'ilihi wالzaa'idu calayhi ima manduubun aw saaqit amarka lagu xidhay magac maxaa la yidhi yaa ayuha اladiina aamanuu اrkacuu wasjuduu baa la yidhi xanafiyo rukuucaa la yidhi waxaana la amray inaanu rukuucno hadday sidaa tahay waxay dhan waxaa waajib nuga ah inaan la nimaadno waxa ugu yar ee rukuuc la odhan karo curfi ama luqo oo foorarsi ah ruuxa hadduu foorarsado kadibna markiiba uu boodo waxay leeyihiin luqo ahaan waa rukuuc curfi iyo dhaqan iyo caada ahaanna waa rukuuc oo marka saa laguu fiiriyo waxaa la odhan hebel waa foorarsaday caadada iyo curfiga il arag haddii la xisaabahay ee luqa ahaanna waa la odhan rukuucdu waa alinxinaa marka halkaas way ku dhageen waxay dhaheen marka intaasaa waajib nagu ah طumaaniinadu marka waa zaa'idun cala اlsmi اlmucallaqi biاlamr طumaaniinadii xasiloonidu waxay dheeraad ka tahay wixii rukuuc la odhan jiray luqatan ama caadiyo curfi warka xanafiya waad fahanteen baan u malay marka umaanidu ama waxay dhaheen waa suniya manduub ilan waa zaa'id ama waa wayba dhacaysaaba labadaa qodob bay taagan yihiin waxay ku xoojiyeen oo yidhaahdeen walaslu baraa'atu dima waxaana asal ah in ruuxa muslimka dimadiisa aan wax lagu lahayn bimacnaa mas-uuliyadaadu inuusan saarayn waxaan rukuuc ka ahayn baa asal ah inaad xasilooni aad tirahda waajibku saaran oo soo kordhay weeye asalkii dimadaydu inay berita waxba aanan qabin oo waxba layga rabin bay ka hor imanaysaa qaacidadaas iyo asalkaasu isku dhufteen waxay dhaheen marka atumaniinatu laysat biwaajiba xanafiya warkooda waa taa waxaa laga yidhi kama hadlayno baxdigeennu ma aha la yidhi waad quman tihiin iyo rukuuc iyo wilaayo iyo hurdo asmaadaa lagu xidha axkaamta ama amarku ku xidhmay waxa oogu yar baa xukumka ku hirgelaya ninkii ka badiyana zaada khayran wey laakiin waxaan ku haysanaa rukuucduu sharcigu sheegay rukuucdaan ka hadlayna waa arukuuc sharci rukuucdii nebi maxamed ka hadlay ee shareecadu nafartay baa laga hadlahayaa rukuucdu luqada kama hadlayn wax curfi iyo caado rukuuc loo yaqaanna kama hadlayn waxaanu ka hadlaynaa rukuucdii nebi maxamed ummadda uu amray ee uu tusay ee salluu kamaa ra'aytumun usalli uu yidhi ee musu'i salaatii nabigu uu yidhi salli fa innaka lam tusalli ee abi xumaydin saacidi uu tilmaamay saxaabi walba oo nabi maxamed salaadiisii ka waramana uu caddeeyey nabiguna ummadda faray ninkii la imaan waayeyna uu ka yidhi salaadaadu ma asixin wa rukuucdaasi ma gubgubbay ahayd iyo foorarsi laga ordahayo mise bahal lagu xasilahayay ahayd marka waa laga gar leeyahay waxaa leeyi waa idiin sallina qaacidadu laakiin markuu geel loo hesay goryo haystaa weeye marka meel kalead aadeen baa le waxaanu isku haynaa alrukuuca sharci taasi marka waa iska dhammaatay ama qaacida waa qaacida musalama qaacida qaacida usuula musalama weeye haddii nebigu uu yidhi sal alay slam hurdadu weysaday jebisaa haddaad lix saac jiifto iyo haddaad saacad jiifto iyo haddaba toban daqiiqo gamaado kulli waa maxay hurdo wey kulligeed weysadina waa jebinaysaa lanna waa xugum mucallaqa biismin oo noomka ah hurdada ah yaqtadi اliqtisaara calaa awaa'ilih bidaayaadkiisaa kugu filan shareecadu hadday tidhi gaaladayaan laga weli dhaganin ninka ka weli dhegtana waa ku gaaloobahayaa waxa oogu yar ee wilaayo noqdaad ku gaaloobi baasha ku dhufleeyo oon baybaya kiciyo oon diyaarada kiciyo qoyskii hawiye aan gumaado shardi ma ah in yar baad kaga bixi daaradda daaqadda kaga baxaysa taasi waa qaacido musallama ah marka laga sii hadli maayo hadduu sharcigu yidhi muxuu ahaayey kaadi baa weysida jebisa baaldi haddaan kaaji hadday tis iga soo tidhahda ka warraba tan istaagaan baaldi dhan litir baan kaaja amaanoo iska dhaagaynin bay in yar iga soo booday dhibic yar baa soo dhacday weysada ma jabto mise ma jabin way yar tahay waa yaroo tisya dhibic weeye ninkii baaldi kaajiyey ninkai dhibic kaajiyey waa isku mid maxaa yeelay waa xugum lagu xidhay ismi ismi le albowl mar walbo bowl la helo ama ha badnaado kaadi ama ha yaraato ama ha badnaato waxay jebisay weysada macnaha marka qaacido ay sheegeen xanafiyo waa qaacido musallama cinda ahlusuul khilaaf raakaba tagna waxaa lagu haystaa maan barey maan bilaal wey idinkuna waxaad ka hadasheen bale niman yahow rukuuc luqawi iyo curfi annagu waxaan ka hadalnay rukuucda nebi maxamed noo diray ilaahayna na taasi waa laga waa laga garleeya qaacida labaad ay ku aadeen waxaa weeye qumaaniyada ku diideen aziyaadatu cala annasi naskun naska qur'aanka ee soo arooray in wax laga kordhiyo axaadiid intay timaado ay wax ku darta lama ogolo bay yidhaahdeen hal mar baan ogol lahay waa in xadiidka wax kordhinaya uu yahay xadiid mutawaatir ah oo qur-aanka nasakhi kara ama daliilka wax kordhinaya aayad qur-aan oo kale ay tahay aayad qur-aan oo aayadda u dhigantay hadday timaaddo kororsiimihii waan yeelanaabay dheh xadiid mutawaatira ah oo qur-aanka la awooda hadduu yimaadana waan yeelaynaa laakiin khabarulaaxaad nas qur'aana wuxuu sheegay xugumuu sheegay inuu wax ku daro ma yeelayno lianna waa naskhi xaggee naskh ka tahay dheheen yaa ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjuduu baa layidhi daahirka naska ama idlaaqiisa haddaanu qadanay dhaheen wax walbo rukuuc lagu sheego ilaahay in lagu caabudi karo oo salaaduna kaaga asxibaa ilaaqa nasku keenay qur'aaniga xadii baa wuxuu idhi xataa tadma'ina raakican xadiidkan mutawaatir ma ay dheheen wuxuu ka hor imanayaa marka aayaddii daahirkeedii idlaaqeedii wuu nasakhahayaa oo see u naskhi aayadda laga fahmay ninkii uun la yimaada wax lagu sheego rukuuc inay lugtiisa horay tahay oo fasaxan yahay xadiidkun wuxuu hi maya far ii taagan xataa tadma'ina raakica idan wuxuu la yimid xugum ka dheeraad ah aayaddu fasax bixisay miyaan soo soconnaa haddaba marka waxaa foodda isgashay dheen xadiidkii iyo nas iyo aayadda qur'aankayd waziyaadatu cala annasi naskun falaa yunsaku biاlqur'aani ilaa biqur'aanin aw bikhabarin qadciyin mutawaatir waxaad meesha la joogtaanna waxaa la yidhi jumhuuray waa khabar اlaaxaad ma ana yeelin bay dheheen qaacidada aydna waa qaacido ay ayagu khaas la yihiin jumhuur usuuliyiin wa ahli cilm waxay leeyihin laysat iziyaadaةu calى الnasi naskhan naska in wax lagu kordhiya naskhi ma aha ee waxaa weeye asalka hora wax lagu biirin caano ragaad maxaa la caanaydaadii caqli ragad ba waa la urushay shareecadu wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'u cala annaasi calaa muktin wa nazalnaahu tanziilan hawshu way kordhaysay iimaankaa kordhahay way biiraysay shareecada ilaa ay soo degtay alyawma akmaltu lakum xisaab noo socdaa la wadaadadu meel kale aad deeri xisaabihii socday baan haddana waxaa la ataa tadma'ina nasigaad la ordaysaan muxuu yihi horta qaacidada waxaa le waa qaacidana idinka yeelin ma aaminsanayn haddaama idiin dayno waxaan leenahay baabku baab naskh ma ah waa min baab tabyiin اlmujmal wa taqyiid اlmuطlaq yaa ayuha aladiina aamanu rkacuu wasjuduu see nabi allow loo sujuudo loo rukuuci xataa taطma'ina saajidan wa taطma'ina raakica nabi maxamed baa caddeeyey allana wuxuu ka yidhi waanzalna ilayka dikra litubayina linaasi maa nuzila ilayhim nabiguna wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli marka waa nabigu rukuucdubuu sharxo caddeeyey naskiba ma aha ayib ama iطlaaqii buu qayday ama mujmalkii buu caddeeyey baabku baab naskiba maaha baab ziyaadana ma aha mafhuumkii rukuucda lagu diray iyo mafhuumkii sujuudda lagu diray buu suubanaha kuu sharxay waa min baab sharxi almubham aw tabyiin اlmujmal weeyaane meesha nafsimaya labada asalba iyagu galaan labaduna sidaasaa laga yidhi marka aan madka matniga kaxeey intaas waad fahanteen baan u malay wa kaana salى اllahu عalيه ali wasalam yadma'inu kii xasilu ahaa fii rukuucihi ku xasila wa amara bihi طuma'ninadina wuxuu faray almuusi'a salaatahu ninkii salaadiisii bi'inayay kamaa salafa sidii soo hormartay awal alfasli الsaabiq ay fii awal اfasli الsaabiq fasalkii u horeeye awalkiis aan kusoo sheegnay haddaad rukuucdo waa inaad rukuucda ku xasisho oo degto oo dhaqdhaqaaqii aad kor kaga timid meesha uu ka baxo oo ruknigan labaadaad gashay ee rukuucda ah si fiican aad uga xasisho wa kaana yaquulu wuxuu odhan jira suubano atimu rukuuca wasujuuda sujuudda iyo rukuucda dhammaystira fawaladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay inii anigu la araakum min bacdi dahri ay min waraa'i dahri xagga dambaan idinka arka anoo sii jeeda yaan dhabarka idinka arkahaya salaadaad bi'inaysaan idaa maa rakactum markaad rukuucdaan wa idaa maa sajadtum markaad sujuudaan yacni is-ilaaliya wey haddaad leediin maxamed ima baasha maqluubiya waan idiin jeedaa wey haddaan sii jeedsado dhabarkaan idinka arka haddaan soo jeedana indhahaabaan ka taagahaya marka hala is ilaaliyo ayib asagu salaaddiisa ilaashayna ilaahay ka xishoonaynin aniga hayga xishooden aadamaha dad baa ka xishooday aragtida nabigu asagoo sii jeeda uu dhabarka wax ka arki jiray waa min khasaaisihi fi salawaat bay wadaadda badankood maraan markuu nabigu salaada gelayo sufuufta ay daba taagan yihiin bay khaas ayd wadaaddaa yidhi lanna nabigaa qayday oo yidhi bay idaa maa rakactum wa idaa maa sajadtum wadaaddana waxay dheheen maya mutlaq bay ahayd oo hadduu bannaan joogiy hadduu salaad ku jiraba dhabarka iyo horeyba dadka waa ka arki jiray inay khaas ahayd salaadaha khaas ku ahayd baa yaad moodaa inay roon tahay wاlcilmu cind اllah wa ra'aa rajula buu nabigu arkay laa yutimu rukuucahu rukuucdiisa aan dhammaystiraynin wayanquru kawinaya fii sujuudihi sujuudiisa gubgubsiinhaya wahuwa yusalli asagoo tukanaya sujuuddiba maada inuu shimbir midho guranaysa ama digaag badar meel ka guranaysa iyo ugu gubinhaya ama shimbir biyo cabaysa waa kawiyey kawin buu ka dhigay sujuudi ina wejiga dhulka dhigtood xasishaada rabay oo ilahay ku barido ood nagaato faqaala nabigu wuxuu low maata haadaa midkan hadduu dhiman lahaa alaa xaalihi maxaa idin qoran calaa xaalihi haadihi mise calaa hada alxaal calaa xaalihi haadihi xaaladan ayada sidan uu tukanaya hadduu ku dhiman lahaa maata ay la maata wuxuu ku dhiman lahaa calaa hayri millati muxamed nebi maxamed diintiisi diinaan ka ahayn maxaa jira yanquru salaatahu kamaa yanquru اlqiraabu اdama wuxuu salaaddiisa u kawinayaa sujuuddeedii sida tukuhu dhiigga u kawayo ile dhiigga wax la qaadi karo kuu qaadna ma aha tukuhu afkuu la galaa qub ka siiya ayb maal ladii laa yutimu rukuucahu wuxuu la yahay ninka rukuucsan dhammaystiran wuxuu la ama uu maaal ah ama uu tusaale ah wayanquru sujuudi sujuudiisana kawinaya maalu اljaaci ama mil اljaaci buu la yahay mil jaaci ama maalu jaaci buu la tooyahay kii baahanaa alladii kaasoo yakulu tamrata xaba timira cunaya watamratayn laba timirood laa yugniyaani canhu shaya waxba u tari mahayaan laba timiram adoo gaajan kalaxlaah oo dhacsaala maxay kuu tarayaan waxba kuu tari maayaan bimacnaa ruuxa muslimka ah ajir buu u ooman yahay dembidhaaf buu u ooman yahay ilaahay naxariistii buu u ooman yahay salaad laga aqbal u ooman yahay marka sujuuddiiba haddaad sidaa tidhaahdo ood saa tidhaahdo waa maxay nin oomanaa ama bahnaa gaajo u dhimanayay oo laba timirood qaatay wey laba timirood xadiidkan wadaaddaa marka ka hadlay oo daciifiye xadiidka hadda aynu hayne dheer wadaaddaa ka hadlay waa min xadiidi abi cabdillaahi alashcari ayb laakiin sida raajixa waa xadiid sugan siduu bukhaari sheegay alimaam tirmidi fii cilalihi bukhaari buu weydiiyey raqamka labaatan iyo afraad raqamka labaatan tirmid abiir ciilka kabiirka markaasuu waa xadii xasan xadiiku abimalik xadii dheer wey intan way ku dhex timid xadiidkii dheeraa ee marka abimalik abi cabdillahi alashcari baa bukhaari la weydiiyey ardigiisi tirmidi baana weydiiyey faqaraad ka mid ah markaasuu xadiidkaasi waa xadiid xasan ah wa kadalika saxaaba bnu khusayma waxasana isnaadahu almundiriyu fi الtarkiib wالtarhiib وkذلika الإmام الذahaبي في kitaabi الmhdب في اkhtiصاar sunan الكبير للbyhaqi mujaladka koobaad شaن boqol soddon iyo afar wuxuu yihi hada xadiiثu xasan اsnaadi ariib hada xadiiثu xasan الإsnaadi غarيib الإimaam الhayثmi asna wxu isnaadu xasan في majmع الزawائد شhaahid buu le min xadiiثi cثmaan بn xunayf marfuuca شhaahid mawquufana waa le min xadiiثi bilaal oo asagu صaxiix ah marka xadiidku waa sugan yahay waxaana meeshaa ka cad ninka aan salaa tukada een rukuucdiisii aan dhammaystirin kuna xasilin salaadda inuusan asixin hadduu sidaa kudhintana ku dhintana laga soo qaaday nimaan salaa tukanin lamaata calىa hayri millati muxamed ayb wa qaala abu hurayra radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi nahaanii khaliilii saaxiibkay wuxuu iga reebay rafiiqayga nebi maxamed buu u jeeda asagaa khaliil ka dhigan an anqura inaan kaweeyo fii salaatii salaadayda aan gobgubsiiyo sujuuda naqra diiki eh, diigu siduu mxuu ahaayey diiqu siduu u kaweeyo masagada iyo badarka oo kalema gurbisanhayo wuxuu kaloo iga reeba an altafita inaan gaardaymoodo ama aan jilleeco dhinacyada iltifaata aclabi iltifaatan milicsoo kailtifaati aclab dawacada ama dacawo qolyaa dhehee sida dawacada u gaardaymooto wa an uqciya inaan u fadhiisto ka iqcaa'i اqirdi daanyeerka fadhigiisoo kale daanyeerkasfadhiistaa fadhi daanyeerayn waaynu soo maray waxaasba nabigu waa ii diiday iyo hay wanaagsanayd ee khushuucda lahayd salaadda laga rabay bay dhaawacaysaa midda kale waa tashabuh xayawaanaad ee laisku shabahay aadamihii isku shabahay waxaaso dhan waa la diidanya labada dhinacba marka nahyigu waa kaga imanaya wa kaana yaquul maxalushaahidkaad sheekhu hadda u keensadeen waxaa weeye wa an anqura fii salaati naqra dikiba iga reebo waa in lagu xasilo ayib salaadda wa kaana yaquul wuxuu jiray aswa'u nnaasi sariqatan dadka midka u xatooye xune u foolxun xagga xatooyada tugnimada alladii waa midka yasriqu min salaati salaadiis wax ka xadhaya aadama nin ka xadaaba lahaye oo gacanta la goynhaye ninka salaadiisi xadi baa u daran buu nabig sal slam idan waa macno u la sharxo salaad see loo xaday nabi allow qaaluu yaa rasuul allah wa kayfa yasriqu min salaatihi salaadiisa sidee buu nabi allow waxooga xadhaya waxooga qaadanaya qaala laa yutimu rukuuca wa sujuudaha rukuucdii salaada iyo sujuudeedii usan dhammaystiraynin hadday marka saa noqotona waa nin salaadiisi xaday xadiidka horena wuxuu yidhi lamaata calىa hayri milati muxamadi calayhi الsalaaةu wasalaam wa kaana yusalii nabigu waa wuxuu ahaa mid tukanaya falamaxa markaasuu milicsaday bimuahari caynihi ishiisa mxuu ahaay ilqoodhka ilqoodhka ama ilyarada yuu nabigu wuxuu ku milicsaday ilaa rajuli nin laa yuqiimu sulbahu dhabarkiisa aan toosinayn fi rukuuci rukuucda gudaheeda iyo wasujuud nabi asagoo tukanhaya ayuu marka ilqoodhka ama sheedda wuxuu ka arkay nin aan rukuucdii toosinayn falama insarafa salaadii nabigu markuu ka baxay qaala wuxuu hi yaa macshar kulanka muslimiinto inahu laa salaata salaade ooma jirto warku wuxuu yahay mahadhadu laa salaata salaade ooma jirto liman laa yuqiimu sulba ninkaan dhabarkiisa toosinin markuu rukuucayo fi rukuuci wasujuud markaad rukuucaysona waa dhabarka inaad sinto sidaad tiraado markaad sujuudaysana waa inaad dhabarka shubto oo sidaa aad u shubto oo adoo saa usoo godan aadan sujuudin ayib waa inaad isu shubto badyaha iyo ay kor maraan dhabarkuna uu noqdo mxuu aha jaranjaro toosan oo saa loogu shubahay wa qaala fii xadiiin aakhara xadiidka nabigu wuxuu ku yidhi laa tujziu salaatu rajuli ninka salaadiisu ma gudayso ma ansaxayso xataa yuqiima ilaa uu toosiyo dahrahu dhabarkiisa fi rukuuci wasujuud idan intaa uu xadiidku sheegayna culummadaa qabta culummadoo dhan sidaasay qabaan bar yidhaahdo waa waajib oo caddeeyo iyo badhaha haddaan la yeelin salaaddii baa buraysa isu dhex yaallaan marka masalada marka masale muranla ma aha adkaaru rukuuc haddii rukuucdii qaabkeedii ficlaan loo rukuuci lahaa uu soo sheegay sheekhu adkaartuu nabiga ku akhriyi jiray wardigii iyo alla xuska uu gelin jiray sheekhu hadda u gudbay wuxuuna yidhi wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray nabigu sal slam fii hada rukni rugnagan rukuucda anwaacan qaybuu ku akhriyi jiro min aladkaari xusudyo eh, ah waxaa lalagu xuso ah iyo waladciyatu ducooyin ilahay lagu baryo ah taaratan mar bihaada ducadan ku ducaysan jira wa taaratan bihaada hal mar intuu dabada ka galo waxa laga warisho dhan hal rukuuc ma gelin jirine salaado kala duwan intuu noolaa yuu nabigu kolba dikri ama duco ku qaadi jiray oo ku akhrii jiray subxaana rabbiy alcadiim alaaa maraatin rukuucda sidaasuu ku akhrii jiray subxaana rabbiy alcadiim alaaa maraat wa bixamdihi riwaayad baa ku dara subxaana rabbiy alcadiim wa bixamdihi in lagu daro ayadu ma baxamdihi ma sugnaanin tanoo kale dikri kaloo gooniha yay raacdaa subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika way timid laakiin subxaana rabiya alcadiim wabixamdihi iyo subxaana rabiya alaclaa wabixamdihi sujuudda ah xamdiga in lagu daro axaadiista ku timid dacfiga ku jira waa riwaayaad shuduud ku yimid riwaayaad suganna weli ma arag waxaa soo hadhay in saddex laga dhigo subxaana rabiya alaclaa alaaan subxaana rabbiy alcaiim alaaan saddex saddex la akhriyo saddex saddexda xataa wadaaddaa iska lalaadshi oo waxay dhaheen walaa yasixu fi tatliiti xadiiun niman baa halkaa istaagay hawshaana wakti ku bixiyey toddoba xadiioo sheekhu hoosta ku sheegay sheekhu hoosta uu qabto wuxuu idan yidhi xadiidka axmed baa soo saaray iyo abu daawuud iyo ibnu maaja iyo daara qudni iyo طaxaawi iyo bazaar ibnu khusayma طabaraani fi اlkabiir can sabcati min aلصaxaaba wadaad sheekha naqdiyeyna wuxuu yidhi sideed saxaabi buu ka sugan yahay walaa yasixu aslan aniguna waxaan leeyahay sagaal saxaabi baa laga wariyey mid kale ku dar mid sagaalaad oy ka tageen sheekh albani iyo maxaanku dhahda iyo wadaadka wadaadka naqdiyeyba ku daro xadiiu abibakr an nufac ibn xaari ayo oo bazaar uu soo saaray fii musnadihi saddex kun lix boqol sideetan iyo lix saddex kun lix boqol sideetan iyo lix أن رsuuل الlahi صل sلم kaana يusabix fii رukuuعi سubحaana رabiy الcaظiimi ثaلاثة wa fii sujuudi سubحaana rabiy الأعlى ثaلاثة markaasuu weliba bazaar xadiidka quweeyo wuxuu yidhi وhada الxadiiثu laa naclamu أxada yarwiihi can abi bakrata إla min hada الwجهi bhada الإsناad وbakaar بn cabdالcaزيiز ruwaaddii sanadku ka hadlaya bazaar وbakaar بn cabdالcaزيiز laysa bihi baأس وcabdالرaحmaan بnu bakaarin صaalح الxadiiث bazaar marka muxuu ku leeyahay xadiidku waa ariib saxiixa agtiisu ka yahy xadiidkan marka sheekh albanina kuma ara kutubtiisa wadaadka naqdiyana muusan sheegin si kastaba noqotee toddobadaa saxaabi ee uu sheekhu sheega ama sideedda wadaad kala sheega ama sagaalka xadiidkan ku daro marka lagu daro laba xadii baa ka sugan laba xadiid baa ka sugan yacni waxaan u jeedaa alaaada cadadka alimaam albayhaqi fi sunan kubra iyo sunan اlwusطى midka loo yaqaano marna lagu iطlaaqa macrifaة sunan wاlaaثaar wuxuu ku yidhi wa riwaayaة اlcadadi fiihi hayru maxfuuda wuu ku dhega rag badan baa ku dhegay idan laakiin xadiidka abi malik alashcari min طariiqi cabdاlxamiid bn bahraam alfazari can sha bni xawshab can cabdiraxmaan bn hanmin alashcari can abi malik alashcari xadiidka asagu waa sugan yahay cadadkana waa wataa xadiidka abi bakrana waa xasan lanno tirmidi ayaa ariiqan intuu soo saara fii jaamicihi fii sujuudi الshukr y wuxuu ihi hada xadiiثu xasanu hariib bakaarna bukhaari wuxuu ka ihi muqaarib اlxadiiث idan idan intaa marka laisku geeyo way sugan tahay xaafid xajarna wakti dheer buu ku bixiyey axaadiidta inuu takhriijiyo isagoo yidhi xadiid walba gooni marka loo fiiriyo sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin isku tageedu wuu taxsiininayaa mujaladka labaad safxada lixdan ilaa toddobaatan iyo sideed nataa'ij alafkaar fii takhriij axaadiid aladkaar laga muraajiciyo khulaasadu subxaana rabbiya alcadiimi alaaan iyo subxaana rabbiya alclaa alaaan way sugan in khilaaf ka jiro wadaadda diideenna saa ku ogow waxaan marka muran ahayn subxaana rabbiya alcaiim iyo subxaana rabbiya alclaa muran ma ibnuqayim baa kamid ah ragga aad u naqdiyey ee yidhi hawshaa ma zaadka ku dagaalamay si kastaba noqotee wuxuu le ibnuqayim nebi maxamed rukuucdiisu subxaana rabiy alcadiim alaaan iyo iyo sujuud subxaana rabbiy alaclaa alaaan iyo taa horo cadiima alaaana ah. wayba ka badnaydba baqaro iyo nisa intuu akhriyo iyo intaa in laeg sujuudsanaan jiray marka xaggee alaaan joogtaa waxaa la yidhi ibnuqayim dhankaa u qaaday ma ah war ma laga badin karaa kama murmayne inta u yara ruux muslima ku ekaysan jira laga hadlahaya fuqahadu sooma qaybiyaan mxuu ahaay eh, aqalu maa yujzi iyo mxuu ahaay iyo kamaal iyo adna alkamaal soo ma taqaanaan hawlihii safiinaha iyo abajujaac ah? waxaan ka hadlaynaa baa la inta u yara ruuxa laga rabo ee nabiga ka sugan saddex ka yar nabiga lagama hayo maxaa u badan acraaf iyo baqara iyo qur-aanka doonta gaadhsii intaad ilaahay xusayso yaad wadaysa laakiin intaa waa inaad gaarsiiso marka almuhim anigu waa ra'yi ahaan baxdiga khaaskee ku saabsan xadiidka waxaa ila quman inuu xadiidku sugan yahay saasa hadda ii muuqata ilaa uu cilmi intaa ka dheer noo kordhahay wa kaana axyaana alaaadu inay sugan tahay inay sugan tahay baa yaa nala xoog badan bixamdihi maya bixamdihi ma sugno bixamdihi oo subxaana rabbi alcaiim bixamdihi la raaciyo ma sugno adkaar kale ku sugantao iman doonta wa kaana axyaana mararka qaarkood suban wuxuu ahaa yukariruhaa kii celceliya subxaana rabbi alcadiimta akara min daalika intaa wax badan wa baalaqa waa ku xeeldheeraaday marata mar fii takraarihaa celcelinteedii fii salaat اleyl xilligu nabigu tukanaya salaatuleyl tahajud ama wixii la halmaala xataa kaana rukuucuu ilaa rukuuciisu noqday qariiban wax ku dhow min qiyaami istaaggiisii joogsigiis wa kaana yaqra'u fiihi wuxuu ku akriyi jiray wa kaana yaqra'u fiihi wuxuu ku akhriyi jiray istaagaawe istaaggii ka horreeyey rukuucda u jeeda sheekhu ثaلaaثa suwarin min الطiwaal saddex suuradoodoo suuradaha dhaadheer ah albaqara والنisa و ali cimraan yatakhallaluha waxaa ka gudagelhayay oo kala dhex gelhayay oo u dhexdhexaysanhayo weeye suuradaha markuu akrinhayo suuradaha markaa dhex gelayna aayadaha wey wuxuu sheekh u jeeda hadda markuu aayad cadaab soo maro aayad naxariis soo maro aayad suaal aayad tabiix ayuu aniga soo mara xadiika xudayfa yatakhalalu aayadaha waxaa kala dhex gela haya ducaaun alla bari iyo waistikfaaru dembi dhaaf weydiisi kamaa sabaqa fii salaat اleyl siduu ku soo hormartay salaatuleylka in badan soonida idhi maa kamaa sabaqa ardaygay u daran tahay baa la yidhaahdaa kamaa sayatiin ayay u daran tahay wadaadkay u daran tahay wadaadku asagoo kitaabka waa inuu yaqaano waxa iman doona uu ka sii waramo ee soo socda ee wanuusan ahayn w macalin qoryaale ile macalimiintu waa qaari iyo macalin qoryaal loo qaybiya macalin qoryaal soo ma taqaanaa macalin waa macalin qur-aanka dusha ka yaqaano ardada u wada yeedhin aayadda soo dhacda sidaa dhararag xagga u tuur xagga u tuur agga waxba fiirin maayo afartan arday boqolba hal mar yeedhsan nin walba aayadiisa u tuurahaya waa yeedhinhaya carruurtuna waa qorahaya macalin qoryaale asagu ma yaqaano qur-aanka kitaabka qur-aanka markuu inuu qori iyo caws gashado wey nin walba meeshuu marayo waa inuu caws iyo qori ogu jiro markuu ardaygaa soo dhawaa uu u fiiriyo kitaabka waa ay garteen baan u malay kamaa sayati hadda marka kamaa sabaqa idinka idiin daranta aniga weliga kamaa sayati iguma iima imanin waxaan fali doona alla u taalla subxaana rabbiya alcadiim wabixamdi wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray subxaana rabbiya alcadiim wabixamdihi alaaan alaaada way sugan tahay wabixamdi lakin muran baan ka qamla lakin sheekhu agtiisa waa ka sugan tahay wuxuu kaloo odhan jiray subuuxun alla hufan huwa ilaahay subuuxun alla hufan wey ceeb oo dhan ka hufan ceeb ka saline ceeb laabo weeye wa tacaala quduusun dahiran quduus iyo subuux isku macno dhow yihin laakiin in la kala labadu waa mubaalaqada waa aragtaan laakiin quduusku waa ahirnaan subuuxuna waxaa weeyaan waa nasahnaan oo ceeb ka hufanya ceeb laabo wey iyo umaan ka dahi rab اmalaaikaةi wاruux malaaigta rabbigeedii iyo jibriilba ama ruuxdo dhanba ama malag aan ruuxba ah, jibriilba ahaynoo ka duwan inta saddexdaa macnaba waa la sheegaa wadaadu waa sheegaan subxaanaka allahuma rabbana buu nabigu odhan jir marka qaarkood bxamdika allahuma اfir lii ilaahw ii dhaaf ilaahu hofnaantaadee wabixamdika mahadaada mahad adaa iska leh adaana hufan weeye ama allow masder looga jeeda ficil weeye alla waa ku hufayna waa kugu mahadinayn labadaa macnaba way sheegeen qolyaha ka hadla xadiidka allahuma kfir lah alla uu ii dhaaf wakaana yugtiru minhu wuu badin jiray subxaanaka allahuma rabbana wabixamdiga weliba intay suuratu nasr ama idaa ja soo degta kadib fii rukuuci rukuuc xagga ku badan jiray wasujuudi yata'awalu asagoo ku dhaqmahaya alqur'aana qur'aanka ku dhaqmahaya qur ku dhaqmahaya ile ta'awalku bimacna tafsiir buu noqdaa bimacna tadbiiq walcamal laguu noqdaa ayb bimacnaa sarfu daahiri can daahirihi ilaa macnan marjuux bidaliilin waliqaraa'inna wuu noqdaa kan horaa loo jeedaa oo ah ku dhaqanka ku dhaqanka macnahaasaana fiican hadda marka meesha la marayo haddii la fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba nabigu tiibuu la imanhaya subxaanaka allahuma rabbana fasabixdi wey bixamdi rabbikana waa bixamdika wey wastakfirhu inahu kaana tawaabanna muxuu geliyey allahuma kfir lii allahuma kfir lii wuxuu kale odhan jire allahuma laka rakactu alla adaan kuu rukucay wa bika aamantu adaan ku rumey walaka aslamtu adaan kuu hogaansamay anta rabbi boqorkaygaa tahay iyo maaligayga ileh khashaca laka samci maqalkayga rabbi ku kaabihaanbeeyey oo kuu khushuucay kuu duloobay iyo wa basari araggayga wa muhi dhuuxayga wa cadmi laftayda wa fii riwaayatin riwaayo kale xadiidku le waxaa ku yimid wa cidaami lafahaygo la jamciyo cadmigii waa casaba iyo seedahayga ama boqonkayga margiyada iyo seedaha wayowmahabaa kuu khushuucay istaqallad ay la kor noqotay bihi maagaba qadami adinka iyo gomadayda lilaahi rabi اlcaalamiin haddii marka qaabkaa loo dhiga waxaad moodaa tan dambe inay eh, ay jumlo dambe kacaysa ay tahay oo le wama istaqallad bihi qadami lilaahi rabi اlcaalamiin iyo lakadii hore in la cadeeyo oo damiirkii meesha lagaba saaro lilahi rab اlcaalamiin khashaca samci wa basari wa mukhi lilaahi rab اlcaalamiin ama jumlo cusub ka dhigto mastaqalad bihi qadami gummadeedu waxay qaadeen ila gumadaha adimadaha ku haya soo maha adimaha ku haya waxaasoo dhanba waxay u ahaadeen oo iskale lilaahi rabi اlcaalamiin allihii caalamiinta rabbigooda iyo boqorkooda ahaa allahuma laka rakactu wabika aamantu wuxuu kale odhan jiray sidan walaka aslamtu wacalayka tawakaltu adaan ku tala saarta rabbiyow anta rabbi watawakaltu calayka iyad asalkeeda waxa loo hormariyey waa inay faaiisay ikhtisaas ama xasri ama qasri waxay dhihi jireen wadaadaha bay mxuu ahaaye cilmu lmacaaniga ka hadla qismi balaaga khashaca samcii wa basarii wa dami walaxmi hadda waxaa la socda intan dambe dami dhiiggaygaa khushuucay walaxmi baa muxuu ahaayey kuu khushuucay hilbahayga laf iyo ludba wa cadmi lafahayga iyo wa casabi seedahayga lilaahi rabbi اlcaalamiin ayb tan dambe ayadu ma wadata haddee jumlada hore tii hore ay wadatay khashaca samci baa khushuucay wa basari wa dami wa laxmi intuba lilaahi rabbi اlcaalamiin bay u khushuuceen subxaana diljabruud wuxuu kal ohan jiray subxaana diljabaruud jabr waa mubaalaqa waa inaga soo mafaacaluud allaha u ah muquuninta addoomihiisa uu muquuniyo wey rabbi waa ka adag yahay ayib walmalakuuti boqortooyada dhammayska tiran walkibriyaa'i kibirka laga sariigto lagana sarreeya waxa xun oo dhan iyo walcadamati weynan kibriya i cadama wadaadda isku mid ka dhiga laakin wanagii soo diindoon nabiga ilaahay baa kala saaray ayib alkibriyaau ridaa'i wاlcadamatu izaari faman naazacnii fii waaxidin minhuma waa inaga soo mar xadii qudsiga ah wa hada qaalahu ducadan dambe wuxuu nabigu ku yidhi fi salaat اleyl salaat leyl buu sidaa ku yidhi ayb cawf bin maalik baa xadiidkan laga wariyaa wuxuuna odhan jiray qumtu leylata maca rasuul lahi falama rakaca makata qadra suuraة اlbaqara yaquulu dali fii rukuucihi subxaana di ljabaruut shekh wuxuu ku le hada salaatu fi salaat اleyl saxaabiga cawf bin maalik alashjaci wuxuu nabi maxamed habeen la tukaday markuu rukuucda gaadhay yaa wuxuu rukuucsanaa suuraة اlbaqara inta laga akhriyo wax la eg suuraة اlbaqara laba juz iyo badh waa waxun hadde markay u yartahay saacad iyo badha soo sidaa ma aha ninka qur-aanka aan boobaynin juska meequu ku akhriyaa nusaac dadna afartan iyo شhan laba juz iyo dheeraad wey habeenkaasu marka nabigu wuxuu ku celina subxaana di ljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaai wاlcadama iطaalaة الrukuuci rukuucda in la dheereeyo wa kaana yajcal wuxuu ka yeeli jira rukuucahu rukuuciisa iyo wa qiyaamahu istaagiisa oo ictidaalka loo jeedo bacda rukuuc rukuucda ka dambeeya la cirbiya iyo wa sujuudahu sujuudda kasii dambeeya ictidaalka iyo wa jalsatahu fadhigiisa bayna sajdatayn labada sujuuda udhaxeeya qariiban kuwo ku dhow min asawaai xagga isla ekaashaha intaaba isku beegna waa inaga soo tilmaan salaadda nebi maxamed salaad isku beegan bay ahayd inuu intuu xagga hore gaabiyo haddana gadaal ka fidiyo lama dhicin bay culimmadu yidhaahdeen bilistiqraa markay waana sida muuqata hadde marka rukuucdan aad dheerayso waa loo baahan yahay khayr baad kororsatay laakiin haddaadan dheeraynoo degdegayso oo yaraan saddex goor subxaana rabbiyal cadiim intaad ka tidhaahdo inaad rukuucsanaataa wanaagsan ayib haddii taa xataad xamili weydo waxaa weeye inuu laga yidhahdo curfiya caado hebel waa xasilay rukuucduna waa ku xasilay waa inaadan ka degdegin haddii kale salaaddii ma asaxayso dad xanafi tahayna xanafiyoona uu soo joogan ra'yooda ra'y daciifa jiddan bal waxaa wanaagsanba khilaafkaas inaan la ictibaarinin nusuus cadcad buu ku dhacahaya laakiin waxaa weeye wadaadowka khilaaf saa'ikh bay u soo guurshaan annahyu can qiraa'ati اlqur'aani fi اrukuuc intii yaraya dabageliskayd ee lagama maarmaanka ahayd sida xadiidku uu sheegay baabku uu sheegaan ujeedaa annahyu iska reebid laiska reebay can qira'ati اlqur'aan qur'aanka in la akhriyo fi rukuuci rukuucda gudaheeda qur'aan lagu akhriyo sujuuddana ayadna waan gaari doonaaye sidaa uu in la iska reebay oo layidhi adkaar iyo allo la weyneeyo iyo geliyaa la yidhi laakiin qur'aan yaan lagu akhriyin xadiiu caliyin baa ku yimid iyo xadii ibn cabaas waad garanaysaa madhab اljumhuur sidaas weeye oo ma bannaano calaa madhab اljumhuur in aad rukuucda qur-aan ku akrido faataxa maalan kaasoo kale hadhow kaasoo kale go'day ama adoon adkaar kala aqoonin rukuuc inaad ku akrido quruf quruftu waa kanan u malayn waa rixlaha sheekh axmedow meesha ii saaran baa shanqarhay sidaas xadiidka ku qoran waxaa marhaya jumhuur ahlcilmi waxayna xujaysteen xadiiu abi aalibin waxadiid ibni cabaas wadaadaa khilaafay bacdu taabiciin waxay ku tageen oo yidhaahdeen rukuucda iyo sujuuddaba qur waa lagu akhriyi karaa waa dikri waana qur waa cibaado isagaa la gelin sidaa e, taabiciinta qaarkood ay mareen waxaa ku taga alimaam albukhaari baa isagu qaba xadiidkaas reebaya in rukuuciga iyo sujuudda lagu akriyo qur'aan agtiisa kama asixin siday wadaadaha ka hadlay fiqiga bukhaari ogu qiilbaxshe xadiidkuna fii saxiix muslim buu ku jira iyo sunanka waad garanaysaan haddee marka wadaadaha iy halkaasay mareen ninka asagu ijtihaaday bukhaari oo kale xadiidkatiisu ka asixin waxaa lagala niqaashay sixada xadiidka waxaa lii waa kane wadaodu maxaad ka tidhi raggan raggaad xujaysan jirtay weeye cilla noo sheeg aysan ka ahayn waa kaa garleenah hadduu cillo sheegana hadee waa la kala bixi ilaa aminkana cillo maana arag dhowr iyo tobanka qarni ee la marahayo axaadiista cillo munaasab ah oo xadiis lagu cileeyo maana ku arag ama albukhaari isagu ariiqii markaa uu ku soo gaara baan agtiisa ka sugnay ila xadiidku abtar bay ku yimaadaane marka ra'yu اljumhuur huwa sawaab wa ra'yu hayrihim khaطaun wa kaana wuxuu ahaa yanha wadaadda iyagu tafsiil maray intaanan ka bixin wadaaddaa tafsiil mar waxay yidhaahdeen qur-aanku aynu kala qaadno qur-aan asagu qur-aannimo ku ego axkaam ka hadlahaya iyo nahyi iyo amar iyo qisas ah iyo qur-aan ducaah ah. ducooyinka ah rabbanaa inaka jaamicu naas iyo rabbanaa laa tusi quluubanaa iyo hawlahaas iyo rabbanaa inaana samicnaa muraadin yunaadi aadaha lamidka ah ayadahaas waxaa dhan waa duco ah ka dikri aan baa loo gashan karaa ee duca ee mxuu ahaa rukuucda iyo sujuudda marka taa siyaasad wey siyaasad weeye ee waa xeeladays marka waa xeelad bannaan bay leeyihiin hase ahaatee calaa qur-aannimo looma akhriyi karo duc ahaan waad u akhriyi kartaa dhib male lakiin annagu qur-aan aanin ad akhridaan kugu haysan وكان أyna nabgu bad ka reebi jiray can qراءaة القرآaن qurآaنka akhriskiisa في الرuكوع lagu akhriya والsujuudi min xadiiثi cali bayna ka timaada lafdigaas وakaana yaquuل <coughs> wuxuu odhan jiray nabigu alaa وإنii nuhiitu anugu waxaa laga reeb an aqra'a alqur'aana qur'aanka inaan akhriya raakican xaala kownihi aw saajidan aan sujuudsana anoo sujuudsan ama rukuucan rukuucsan fa ama arukuuc rukuucda miya facadimuu fiihi rukuucda gudaheeda ku weyneeya alrabba ilaahay weyneeya caza wajal oo ilaahay weyneeya iyagaa salaadu waa hawl dulli baa loogu talagalay addoonnimo hay oo dhan baa hay ka muuqanaysa sifo walba iyo walba oon sharcigu diidan oo isbihaanbeeni iyo khushuuc keenaysa ayaa marka loo istaayaa loo rukuucahaya oo lala imanhaya sidaa darteed hay walba oo takabur iyo isla weyna ku jiaduhu xataa hadduusan nas ku imanna waa karahay ku leeyihin liannaha waa munaafiya limaqsuudi salaa iyo hay-adii isbahaambiyin iyo khushuuc baa raba haddaan sharcigu diidahad wa ama sujuud sooma ah ku dadaala fi ducaa'i alla bariga markaad sujuudsantiin faqaminun waxaa dhow ama waxaad sigaysaa amir أwlى وأxrى وjadiir intuba lagu fasiray an yustajaaba lakum in ladinka aqbalo markaa sujuudda ilahay ku baridaan lafdigan dambana waa min xadii ibn cabaas labada xadii baana ku yimaada baabka idan nabigu wuxuu ihi sujuuddana ilaahay ku barya ku ducaysta rukuucdana markaa subxaana rabi alcaiim wixii lamida akhriya iyo waxaad rabbi ku weynaysaan ayb alictidaalu min aلrukuuc sujuudda ninkan carabi aqooni muxuu samayn meelo kalean kaga soo hadlay galabta waxaa y wakhtiga igu yar marka darsiga inaan yar kaxeeyaan isku dayo oon innabana ka gooyo alictidaalu min arukuuci wamaa yaquulu fiih in rukuucda la ekaado itidaalka in la ekaado cafwan ictidaalka in la ekaado wamaa yaquulu fiihi wuxuu ku odhan lahaa markaad rukuucda ka soo toosto inaad cabbaar taagnaato waa rugni madax bannaan ood kala saarto rugnigii rukuucda iyo foorarka iman doonee sujuudu ay leedahay dabageliskii yaraana ictidaalku waajib maaha cinda alxanafiya salaad xanafiya haddaad tira waan tukanaya salaad lala yaaban baa tukan salaada waajibaadkeed arkaanteeda haddaad tira xaniifiya intay arkaan iyo waajibaad ka dhigtay basaan ku gaabsanaya oo salaada abubakar kafal ashaashi uu wadaadkii khasnawiga uu ku baadhay weeye oo xanafiya o dhan buu kaga saaray madhabkoodii wuxuu ahaa dhulkan afghanistan iyo bakistan iyo ilaa hindiya qaybo dhulkan boqor ka ahaa xanafina buu ahaa la dhulka xanafiyaha shirta nin marka sunnada jecel buu ahaa oo qadariyo badana laayey oo muctalo badan laayey oo qolyahan buudiyaha ee balaayada ee bariga eshiyaba rogay baabi'iyey buu ahaa xataa hal sanan bay dheheen waxaan ku siinaynaa waxa aad sheegatay afkaaba ka soo dhaco dahba ah. wa wuxuu sheego guryo iid buuxidha dahbaan keenaha naga dumini wadaad faqiihu weydiiyey wuxuu ihi inaad dumisaa waajib saacad hadaad u kaadido waan kala baxaynaa wuu dumiyey fuqahadu waxay dhihi jireen camalu ilahay ugu dhawaado camalka ugu weynaa wey sanamkaa uu jebiyey wadaagii taalibaan ay boodiyihii sanamkiisa gargaraacdayna wadaaddii caalam islam o dhan baa tegay oo ka hawshka in la dumiya ma ahayn waa maclam taariikhi ah waa maclam aari ah bashariyada howlaheedii weeye horumar weeye raabitu culamaai اlmuslimiin wadaadka hadda u dub weyn waa kuma sheekh yuusuf alqabla waagi wuxuu dhigay waad garanaysaa laysma hayo wadaadow maan barriya maan bilaal maxaa war caddaada marka xanafi waxay ku dh ictidaalku rugni waajibna ma aha sidiisuba waa un wasiilo loo simaro u dhexdhexaysan rukuuciyo sujuud rukuuc laga soo tooso sujuudna la sii aado baa loo sameeya asagoo waajib rugnin ma waxay dhaha rukuucsan markaad rukuucda ku xasisho ama aadan ku xasilin intoodii markaad la timaado wuxuun lagu dhaho wuxuun la yidhaahdo curfi ahaan rukuuc markaad la timaado adoon soo toosin baad sii socon kartaa bay dheh waxaad sii aadi kartaa sujuudda waa rukuucsanaa soo maaha samic allahu liman xamida waad i garateen baan u malayn xanafiyaalkaas eeba taagan yihiin waa ul adag salaaddaa salaad jirta ba sidaa darteed mutaahiriin badanoo ayaga marka oo muxadiiintoodii ah madhabka xanafiyada way ku qanci masaa'ilkan haddaan marayn uma kaana sal اla alay slam wuxuu yarfacu kii sulbahu dhabarkiisa min arukuuci buu ka soo qaadi jiray asagoo leh samic allahu alla waa maqlaa ama waa ajiibaa ama ilaah ha ajiibo liman duulka xamid al rabbi ku wa amara bidaalika tasmiicaas iyo taxmiidana wuxuu faray weeye cafwan ictidaalkan rabaa ictidaalka wuxuu faray almusia salaatahu ninka salaadiisi bi'iyey eena soo maray haddi faqaala wuxuu ku yidhi laa tatimu salaatu salaad ma buuxsanto ma dhammaystiranto liaxadi min annaas axad aadamaha ka mida xataa yukabira ilaa uu takbiirsado uma yarkaca uu rukuuco uma yaquul uu yidhaahdo samica allahu liman xamidah xataa yastawiya qaa'ima ilaa uu ekaado isagoo taagan xataa yastawiya xataa yactadilay ka dhiganta ilaa uu ekaado qaaiman isagoo taaganaad si toosto labdhabartu iyo xankuluhu uu toosto idhadu waa inay akabyaha isabtaan oo si fian istaagtaa la rabaa wa kaana ra'sahu markuu madaxiisa ka soo qaado min asujuud cafwan min arukuuc istawaa waa ekaan jiray xataa yacuuda uu noqdo kullu faqaarin ricid kasta aba xubin walba makaanu meeshiisa uu ku laabto faqaarku waa jamcu faqar faqraduna waa akabyada ricidhada xangulahaaso ma taqaanaan duudan lafdhabarta dheer soo ma laha jibsimo jibsimahaasaa loo jeedaa waa inay si fiican u istaagaan laakiin adoo foorro haddaad sii dhaqaaqda ma istaagayso mana qotonsanayso uma kaana yaquul wuxuu odhan jiray wahuwa qaa'imun asagoo nabigoo taagan rabbanaa walaka alxamd rabbiyow aday mahdi kuu ahaatay amara bidalika wuxuuna nabigu faray arrinka asaga kula musali nin walbo tukanaya mutama nin ku dayanhaya ruux kale noqon yaha oo mamuum ah aw hayrahu ama ruu kale noqon ama imaam noqon ama munfarid noqon yaha tuko ama dad tuji ama imaam daba taaganow sidaa uu nabigu sheegay baa rabaa inaad una soo toosto u ictidaasho faqaala wuxuu ihi salluu u tukada usalli sidaad aragtay anoo u وكاaنa يuuل suban وu ohan jir sل sلم إنma juعiلa الإimaم imaamku waxaa loo qotamiyey dadka hortooda لiyutama bihi in lagu daydo وإidaa qاala samع الlah لmaن xamidah ilaahay ha maqla ama ha ajiiba ruuxu ku mahadiya faquluu dhaha allahuma rabbana walaka alxamd allow aday mahadi ku ahaatay dhammaanteedba mahad buuxda oo la mudan yahay yasmac illaahu lakum ilaahay waa idinka ajiibahayaa ilaahay waa idinka ajiibahayaa ilaahay waa idinka maqlahaya ama waa idiin maqlahaya bimacna waa idinka aqbalhayaa wey fain allaha tabaaraka wa tacaala qaala calaa lisaani nabiyi nabi maxamed carabkiisa wuxuu ku yidhi samica allahu liman xamida ilaahay waa aqbala ama waa ajiiba ama waa maqlaa ciddi ku mahadisa wa callala almra bidalika wa callala nabigu waa sababeeyey almra bidaalika faradda la isfaray sidaa in la yidhaahdo fii xadiiin aakhara xadiid kale gudihii biqowlihi buu ku sababeeyey fainahu man waafaqa qowluhu qowla اlmalaa'ikati gufira lahu ma taqadama min denbi ninka sidaa yidhaahda samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu sidaa yidhaahdo oo isku beegmaan weedhiisiyo weedhi malaa'igta dembigiisu horaa loo dhaafahaya sida aamiinta oo kale oo inaga soo maray fainahu man waafaqa qowluhu qowla اlmalaa'ikati gufira lahu ma taqadama min denbi wa kaana yarfacu yadayhi gacmihiisu kor u qaadi jiray cinda hada اlictidaali ee kaashaha markaad ruuca ka soo toosto gacmaha waa inaad samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu aad tidhahdo wuxuuna u qaadi jiray cala alwujuuhi اlmutaqadima qaababkii soo hormaray fii takbiirati اlixraami xidhashada salaada ku soo hormaray wujuuda maxay ahaayeen saddex weji laba weji baa nidhi muran ma laha wejina muran baa ku jira anigii soo sheegnay wahuwa yaquulu wuxuu odhan jiray wahuwa qaa'imun isagoo taagan kamaa mara aanifan sidii soo hormartay mar dhoweyn rabbanaa walaka alxamd wowda ayadaa way isku khilaafeen fuqahadu saddex war jabana ka jirto waa waaw xaalo ah niman baa ibnu aiir baa asagoo ku sheegay nihaaya xaalo wey buuri ay rabbana anta rabbana walxaal laka alxamd waa waw xaalaa ah buuri adoo weliba mahadsan waaba xaalaas ka dhin adoo weya xaala haddaad maqasho waa adoo un baa loo jeedaa ayadoo ay sidaa tahay waxba ha isku dhibeen wal xaal xaal ha raadin xaal carabi weeye waa lafci carabi ah af soomaaliye rabbiga hanaad tahay adoo weliba mahadsan wey warku waa iska kooban yahay wada waxay dhaheen waa wow caaطifo ah calىa maxduufin shay go-an bay wax ku cadfaysaa nawi baa kutubtiisa ku sheega raxmat ullaahi tacaala calayh oo waxay ka dhigan tahay buu imaamku yidhahdaa rabbana aطacnaaka rabbigo waan ku adeecnay oo annaga tukanaynaba haddee ee khushuucayna ee rukuucayna ictidaalayna waxamadnaaka waana ku mahadinay waxamidnaaka walaka alxamd marka rabbanaa aacnaaka waxamidnaaka meesha ka maqan buu le idan oo go-an walaka alxamdu marka waa caaطifa calaa maxduuf ayib niman waxay dheheen naga daaya mxuu aha caaifana ma aha xaaliyana ma ahee waxay dhaheen waa zaaido abu camr ashaybani baa asagu sidaa sheegi jiray abu camr ashaybani nawowi ibn aiir meelahaasaa lagu kaa dhuftaa wa taaratan yaquul wuxu odhan jira rabbanaa laka alxamdu owdu goyn jiray wowda ayuu goyn jiray ra'yiga marka nawowi ra'yi fiican way quruxsan yahay laakiin alaslu catamu taqdiir bay ku dhahayaa niman dhib badan oon aan qood kaa daynayn qadarkaas waan u baahanaya dheen waxna ugu qasbiba ma jireen maxaa taqdiirkoolodaba ku odhan yihiin ne wadaaddana waxay dhaheen zaa'ide in la yidhaahdo eray nabigu ku hadlay ziyaado iyo lagu tilmaamo xoogow ma habboono waa laga quruxsan yahay warka ibnu asiir baa roon wey oo xaalo la yidhaahdo ayib adugu inaad ogaataan baan rabaa midna idima rajci anugu laka alxamd midna ima tiirin kartaan waa idin sheegay un rabbanaa laka alxamd wa taaratan mararka qaarkood yudiifu wuxuu ku dari jiray ku biiri jiray ilaa haadayn labadan lafdi qowlahu buu ku dari jiray allaahumma allaahumma rabbanaa walaka alxamd iyo allahuma rabbanaa laka alxamd in allaahumma rabbanaa walaka la yidhaahdo iyo in wowda lagoyo labadu waa samayn jire wey axmed naxambal asagu tafsiil buu la ka wariyey tafsiilkaas alimaam abu cali ibnu sakan fii wuxuu yidhi axmed ninka rabbanaa eh, yidhaahda eh, allaahuma ninka yidhaahda wowda ku dari maayo bu isticmaali maayo allaahuma haddaad tidhahdo wowd waad ka tegi buuri allaahuma rabbanaa laka alxamd baad haddaad allaahuma dhihin ood ka bilowdana waxaad waxaa weeye wood waad iman buuri rabbanaa walaka alxamdu waa saxbu waa fiicanta allaahuma hadday timaado wood ha laga taga buuri wood laga tago saasuu axmed yidhi isagu tafsiilkaasu axmed qabi jiray hoosta sheekhu baxdibuu ku tilmaamahayaa oo uu leeyahay imaamka iyo ma'muumku waa laga rabaa inay yidhaahdaan samica allahu liman xamida rabbana laka alxamd waana siday shaaficiyadu ay qabaan suyuuduna uu risaalada ka qoraad garanaysaane mxuu ahaaye dafcu tashniic fii xukmi tasmiic aad aan ugu dagaalanno laakiin jumhuur ahlcilmi waxay qabaan jumhuur ahlcilm waxay qabaan ma'muumku waxaan u furan taxmiid keliya imaamku asagu samic allaahu buu odhanhayaa samic liman xamida ayib sidaas marka aljamcu bayn atasmiici wataxmiid oo sida shaaficiyadu ay qabaan buu sheekh albani rajaxahayaa waana madhab ibni siriin ibnu siriin madhabkiisi weeye wa abu burda ibn abi muusa alashcari wa caطaa ibn abi rabaax washaafici wa isxaaq bnu rahuya wa yacquub abu yuusuf alqaadi wa muxamed bn xasan ashaybani wax saxaabi oo qaba ma arag wax saxaabi oo qaba ma arag ayib oy ka sugan tahay wadaada loo tiriya waa jiraan saxaabada inteeda kale waxay leeyihiin ma'muumku dhihi maayo samic allahu liman xamida markuu imaamku yidhah samic allahu liman xamida rabbanaa laka alxamd ama allahuma rabbana walaka alxamd buu ka bilaabaya isagu axaadiidta daahirkeeden sidaasaa ku cad annaga shaaficiya taawiil iyo naqdi badan baan leenahay shariifkuna sidaasuu maraa shekh albani sidaasuu maraa waa laga waa laga badan yahay jumhuur ahlicilmi saxaabadu ibnu mascuud bay ka tafsiilka in imaam iyo ma'muum aysusmeel iskugu imanayn imaamku tasmiic buu leeyahay maamuumkuna taxmiid buu leeyahay ibn cumar bay ka sugan tahay abu hurayray ka sugan tahay wa bihi qaala shacbiyu camnu sharaaxiil axmed iyo maaligna sidaasay ku tageen ibnu mundir oo aimada madhabka shaaficiyada markuu hawshi fiiriyey wuxuu hi ilaahay baa gar allay taqaanaaye waxaan leeyahay wa bihi aquul sidaa ay saxaabo mareen baan leeyahay shaaficiyan warkiisa kuma jiro awsadkiisa mujalladka saddexaad saddex boqol iyo labaatan buu doortaa ra'yiga wadaadaha kale shaaficina iskaga lexda wa kaana yamur wuxuu ummadda fari jiray ayb markaan maanta iyo shalay yar firfiriya masalada waxaa ila xoog badan sida ay saxaabadu mareen hadda ka hor laakiin waxaan rajixi jiray madhabka shaaficiyada shaaficiyada moogta in laga dhaqaajiyo yar adag tahay in aada lii rixaaba mooyeen marka laakiin markaan shalay iyo maanta masalada aad u firfirshay saxaabadan aan waayo wax kaloo khilaafsan hadda ka horna ma arag wadaadaha saddexda meesha wada maray waxaa weeye waa abu hurayr ibn cumar iyo ibn mascuud walaa mukhaalif lahu min asaxaaba waxaan idhi tafsiilka iyo fahamka naska ayagaa kaaga dhow ha loo daayo wa kaana yamuru bidalika sidaasuu fari jiray in la yidhaahdo samic allahu liman xamidi rabbana walaka alxamd fayaquul nabi wuxuu odhan jiray idaa qaala alimaamu samica allahu liman xamida hadduu imaamku sidaa yidhaahdo faquuluu allahuma rabbana walaka alxamd fainahu man waafaqa qowluhu qowla almalaa'ikati ufira lahu maa taqadama min dambi waynu soo maray wa kaana taaratan yaziidu mid kordhiyuu ahaa calaa daalika arrinkaas wuxuu ka kordhin jiray imaa mila asamaawaati wa mila ard inuu ku daro rabbanaa laka alxamdu mila asamaawaati wa mila alardi samada muggeed ilaahu waxaad mahad leedahay mahad kuu sugnaatay samaawaadka muggood oo mahad ah wa mila alardi dhulka muggi wamila maa shita min shayin bacdu waxaa doontay intaa kadib samaawaad iyo dhul haddana nagu xigu weyna intaasan ka naqaanaay samaawaad iyo iyo dhulolba inabi inoola waxaan aragnay eshan u qabato carshigaa ka weyn oo kursigaa ka weyn ayib makhluuqaadkao rabbi leeya baa ka waaweyn wa mila maa shita min shayin bacdu iyo waxaa doonta muggii samaawaadka iyo dholalka kadib wa imaa nabigu inuu kordhiyo ku daro mila asamaawaati wa mila alardi wamaa baynahuma inta udhaxaysa wa mila maa shita min shayin bacdu wa taaratan mararka qaarkoodna yudiif wuxuu ku dari jiray ilaa dalika arrinkaas ku biirin jiray qowlahu أhl الثanaaءi wاlmajdi أhl الثanaaءi ammaanta ahalkeediyo iyo wاlmajdi sharafta laa maanica wax hor istaagi kara ma jiro limaa acطayta waxaad adugu bixiso walaa mucطi cid bixisaa ma jirto limaa manacta waxaad adugu diiddo walaa yanfac wax ma taro daljadi ninka hodanka iyo tanaadka u saaxiibka ah minka ay min cuquubatika iyo cadhadaada aljaddu muxuu ahaay maalkiisii iyo sharaftiisii ama dheeftiisii iyo nasiibkiisii wa taaratan takuunu idaafa mararka qaarkoodna wuxuu nabigu ku biirin jiray ducada hore mil الsamaawaati wa mil اlarضi wa mil maa shita min shayin bacdu ahl الhanaaءi wاlmajd axaqu maa qaala cabdu axaqu maa qaala alcabdu addoon wuxuu yidhah waxaa u dhabsan ama u xaqsan alxaq waa inaga soo maray laba istilaax baa lagu tuuraa tafsiirkii waad soo marteen hadda ima weydiin kartaan alxaq wuxuu noqdaa mar wuxuu noqdaa bimacna almawjuud hayr almacduum wاlmustaxiil waa xaq baa la iطlaaqi asagoo loo jeedo wuu jiraa shaygaa shay jira weeye oo markaa shay macduumana ma aha mustaxiilna ma aha markuu marka alxaq bimacna almawjuud uu yahay wuxuu noqon karaabaa nini صaxiix iyo baailba walidaalikay salafku dhaheen wasixru xaqun maxay oga jeedaan waa wax jira ee ma ah waa sax sharciga ma aha marna wuxuu noqdaa alxaq bimacnaa aلصaxiix الsharciy buu noqdaa didkiisu markaa wuxuu noqon albaail ayb axaqu maa tan macnaha kee weeye marka waa kii صaxiixa ahaa iyo sharciga ah wuxuu addoon yidhahda waxaa u fiican weeye maa qaala cabdu wakulunaa laka cabdun dhammaantana addoonnaanu kuu nahay waxaa weeye allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljadi minka اljadu bacd nusak aljidu bay tadamba ka dhigayaan oo markaa dadaal buu noqon ayb laakiin in labada mid la sraaciyo mid laga dhigaa wanaagsan wa taaratan yaquulu fii salaaة اleil mararka qaarkood salaatuleilka wuxuu ku odhan jiray lirabbiya alxamdu lirabbiya alxamdu rabbigaybaa mahad u sugnaatay rabbigaybaa mahad iska leh yukariru daliku ku celcelin jiray salaatuleilka xataa kaana qiyaamuhu naxwan ilaa uu istaagiisa uu noqday wax ku dhow min rukuucihi waa inay isku qiyaasan tahay rukuucdaada iyo istaagaadi iyo sujuuddaadi iyo ictidaalkaadi iyo quraan akhriskaada oo haddaad qur-aanka dheerayso rukuucdana dheerayso ictidaalkana dheerayso min rukuucihi اladii kaana qariiba min qiyaamihi rukuucdiisa u dhoweyd istaaggiisa uu qur-aan ku soo akhriyey wa kaana wuxuuna ahaa qara'a fiihi istaaggaa mid ku soo akhriyey suuraة اbaqara suuraة اlbaqara ku soo akhriyey wuxuu kaloo dhihi jiray rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiiran mahad fara badan ayiban wanaagsanoo udgaysa mubaarakan fiihi khayrkiisa la badshay mubaarakan calayhi dushiisa la barakeeyey kamaa yuxibu rabbunaa rabbigaanu siduu jecel yahay buu u mahadsan yahay wayarda raallina ka yahay ama xamdigaasuu siduu rabbi jecel yahay raallina ka yahay ah ayb qaalahu rajulu baa ducadan ku ducaysta hadda aynu soo marray kaana yusalii waraa nabiga gadaashiis ku tukanhay bacdamaa rafaca ra'sahu min arakca markuu rakcaddii rukuucda ka soo toosay bacdama ra'sahu min arakci min arukuuc wa qaala wuxuuna yidhi wadaadki samica allahu liman xamida xamdan kaiira طayiba mubaarakan fiihi kamaa yuxibu rabbana wayarda falama اnsarafa rasuul اllah rasuulka ilahi markuu ka gadoomay oo ka baxay salaadii qaala wuxuu ihi man ilmutakalimu aanifan mar dhoweyto kuma hadlahayey faqaala rajulu wuxuu yidhi ana yaa rasuul allah nabi allaw anigu ahaa khayra waxaaynama doonayno aniga soo mar faqaala rasuul lahi laqad ra'aytu waxaan arkay bidcatan wa alaaiina malakan soddon iyo dhowr malag yabtadiruuna kala boobay u dhaqtamahaya ayhum koodii yaktubuhaa awalu bay riwaayadku u badan yihiin yaktubuhaa awalu awalan ba hadda ani ii dhigan aydna dhiba ma lah kii u horqori lahaa bay isku haystaa iطaalaة hada اlqiyaam wawujuub اliطminaani bihi bal halka aan ku joogo maanta intaa ha joogo su-aalaan leen had leedihiin hada biاllaahi atowfiiq